bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa usalli wa usallim calaa nabiyihi alkariim moxamed bni cabdillaah khaatami alambiyaai walmursaliin wcalaa aalihi waasxaabi alkiraam wasalama tasliima kaiira wabacd waa durisane kolle haddaan yar qofqofca raallihada <clears throat> waxaynu ka bilaabaynaa aayadda boqol iyo lixdan ee ka mida suurat nisaa qisada qisadaynu ku dhex jirnay waxay ahayd qisadii ka warramaysay nimankan ahlul kitaabka ah iyo iyo muctaqadaadkooda faasidka ah ama waxyaabaha ay aaminsan yihiin ee baatilka ah <clears throat> taasaa in fara badan nasku uu aada uga soo faalloonaya waaye marka taa macnaheedu waxa weeye caqiidada saxiixa ah saafiga ah oo ilaahay ummaddan uu barayo kuna hagayo maadaamay tahay shaygii lafdhabarta u ahaa camalkooda iyo cibaadadoodaba caqiidada waxaa kaloo rabbi uu tilmaamaya ummadaha had iyo jeer ayaan darada koobaada ku dhacda waa iimaanla'aanta qaala allahu tacaala aayadda boqoliyo lixdan min suurati nisa fa bidulmin buu ilahay yidhi min aladiina haaduu kuwii yuhuud ahaa xaggooda ka timi awgeed xaramnaa calayhim waxaanu ka mamnuucnay dayibaatin waxyaabo wanaagsan oo uxillat lahum loo xalaaleeyey iyo wa bisaddihim horjoogsigoodii ay horjoogsadeen ay dadka u diideen can sabiili illaah jidkii ilaahay xaq ahaa kaiira in badan wa akhdihim iyo cunitaanko qaadashadoodii arriba baasha ribada la ydhaahdo ay qaateen iyo waqad nuhuu canh iyo iyadoo loo diiday iyadoo loo diiday riba cunayaal ahaayeen iyo wa aklihim coonidoodii ay cunayeen amwaal annaas dadka xoolahooda bilbaail gardarhay ku cunayeen iyo xaqdaro waactadnaa liaalimiina minhum wactadnaa lilkaafiriina minhum gaalada iyaga ah waxaanu u diyaarinay cadaaban aliiman cadaab kulol laakiin kuwaasi sidaa ha yeeleene alraasikuuna fi lcilm kuwa cilmiga ku qabowsaday ee cilmiguu biyodhigay oo minhum ahlulkitaabka ka mid dadka ilaahay rumeeye iyaga ahi yuuminuuna waxay rumaynayaa bimaa unzila ilayk qur-aanka lagugu soo dejiyey wamaa unzila min qablik iyo qur-aankii hortaa la soo dejiyey waalmuqiimiina asalaa waamdaxu waxaan ammaanaya almuqiimiina asalaa kuwa salaada oogaya waalmuutuuna azakaa waa kuwa zakada bixinaya waalmu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir wa kuwa ilaahay iyo aakhiro rumaynaya ulaa'ika kuwaasi baa ilahay uhi sanutiihim waxaanu siin doonaa ajran cadiima abaalmarin weyn inkaarta ummadaha inaga horreeyey ee ahlu kitaabka laodhan jiray ku dhacday iyo halkay ka qodax qaateen waxa ilaahay uu ku tilmaamay fa bidulmin gardarro ay sameeyeen gardarradu waa xaqdarro waa darro macnaa cid waliba xaq bay ku lahaydeen cid walba xaqeedii bay diideen ilaahay xaqiisii bay siin waayeen walaalahoodii iyaga la noola xaqoodii bay siin waayeen rususha xaqoodii bay siin waayeen ummadihii ay la kulmeenna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu horkacaya muslimiinta xaqoodii bay siin waayeen marka akbar dulm dulmiga ugu weynay galeen waa ilaahay xaqiisiioo ay siin waayeen yaa bunaya laa tushrik billaah ina shirka la dulmun cadiim dulmiga u weynay galeen kaasuu ahaa waxaa halkan rabbi uu tilmaamaya haddii dadku ay dulmi sameeyaan xaqa ilaahay yaka ummadaba meel ay kaga dhacaan nicmooyin badan ay haystaan inay waayi karaan nicmooyin badan oo ay haystaan ayay waayi karaan oo sideedaba wax kasta oo ilaahay ummadda ka xaaraantinimeeyo wuxuu uga xaaraantinimeeyaa xumaan uu leeyahay qawaacidday ka mid tahay shareecadeenna ina alkhobf aw ina alxaraam yatbacu alkhobf waxa isdaba socda xumaanta iyo xaaraanta shay kasta oo ilaahay u xaaraantinimeeyey xumaan uu leeyahay ayaa loo xaaraantinimeeyey dhibaato uu ku keenayo qofka diintiisa iyo caqligiisa iyo dhaqankiisa iyo dhaqaalihiisa daraaddeed baa ilaahay u xaaraantinimeeyaa xaaraantu wanaag maleh xaaraantu dawo maleh xaaraantu faa'iide maleh xaaraantu caafimaad maleh ina alxaraam yatbacu alkhaf labadaasaa wada socda waxaa u daliila ilaahay baa wuxuu uhi wayuxilu lahum alayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'if nebigu wixii dayibana dadka u xalaalaynaya wixii khabiifahe xunna wuu ka xaaraantinimaynaya labadaana la yskuma barbardhigi karo qul laa yastawi alkhabiiu waayib walow acjabaka karat lkhabiid waxaynu taa uga soconnaa hal mar baa ilaahay ummadda shayga dayibka ah ee wanaagsan ee fiican u ka xaaraantinimeeyaa markaasina waxa weeye idaa kaanat cuquubatan calayh marka ay cuqubo lagu abaalmarinaya ay tahy iyaga lagu ridayo waa marka halkan ilaahay ku sheegay fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim ayibaatin uxillat lahum dulmi ay sameeyeen daraaddii anigoo ilaahay kaga abaal marinaya ayaan waxyaabo xalaalo ahaayo dayibaad ka xaraatinimay baa ilaahay hilibka geela caanaha geela iyo subaga iyo xaydha waxyaabahaasoo dhan baa loo diiday waxaan inta faraha badan laga helo ee shidaalka bani aadamka ah ee bani aadamkuu ku tamariyo wakhtiganna in fara badan loo tartamayo adduunyadu isku laynayso kaasa ilaha u diiday faatiska iyo faytamiinka iyo borotiinka iyo jidhka bani aadamku wixii u baahnaa ayaa loo diidoo dayibaad ahaa qul man xarama ziinat allahi alatii ahraja licibaadihi waayibaati min ariq ayibaadkii arsaaqada aha kuluu min aayibaat kiibaa ilaahay uhi dayibaatin uxillat lahum waxyaaba <clears throat> u xalaalahaabaa loo diiday waa cuquuba daraaddeed taas waa taa dulmiga waxaa ka ahaa dadku xaq waxay u yeesheen qofka ammaanada diinta yaqaana inuu dadka gaadhsiiyu ka run sheego wa bisaddihim can sabiili illaahi kaiira in badan badan badan bay ilaahay jidkiisa fadhiyaanay dadka u diidayaan jidka ilaahay ciddii soo raacaysay dhuljiif u noqdeenoo burcab u noqdeenoo jidhkay ku jiraanoo cidda xaqa fahmaysa iyo ka kusoo socda iyo ka u soo dhow garafkay ku dhufanayaana way ka duwayaan kaiiran marka waa sifatun limasdarin maxduuf saddan kaiiran mawsuufkiisu wuxuu noqon karaa isagana ismu jaamida wa bisadihim can sabiili khalqan kaiiran in badan badan badan oo dadkaaba ilaahay jidkiisii u diideen yuhuudda waxa kale caan ku yihin oo lagu nacdalay wa akhdihim uriba waqad nuhuu canhu ribada qaadashadeeda iyadoo loo diiday weliba ariba oo ah dulmiga u weyn waayo sidaynu ku soo maraynay suuratlbaqara aakhirkeeda aynu soo sharaxnay waa qanigiiyo faqiirkii wax moodaya halkii ahayd qanigu inuu wax bixiyo faqiirkana uu siiyo ayaa qanigii wuxuu usoo shaqo tegayaa iyo faqiirkii toban buu lacag u dhiibaya wuxuu leeyahay biilkayga iyo sanadka waxaan cunaya keena daydinku shaqo oo dulsaar buu saarayaa waa akhlaaq xumo wey dhaqaale ku jirtooo qofkii wax soo saari lahaa gidaarunbuu fadhiisanaya dadunbuu dulsaar ka ururinaya halkii la doonaya qof waliba inuu horu maro wa akhdihim uribaa waqad nuhuu canhu waanay xalaashadeen waxay u xalaashadeen si beeca ka badan maxay yidhaahdeen inama albaycu milu riba waxa ribadaaba ka macaan bay dhaa iibka caadigaa waxal allahu lbayca waxarama riba hallow waxa riba maanta caalamka ka socda iyaga asalo ah baanankooda asalo ah sharcigooda asalo ah sharkadahooda asalo ah nidaamkooda ay sameeyeba asalo ah waxaa dhaqmayo wa aklihim amwaala annaasi bilbaatil dadka xoolahoodana gardaray ku cunaa waataad arkayso adduunyada waxay u fujaan bay u samaysteen iyo meel ay lacagaha adduunyada wareegayo dhami marayaan oo dabeedna xoog xoog lagaga goosanayo qayb nisbe aan aad loo dareemayn baa laga goosanaya lacagaha wareegaya dabeedna waxaa ka soo baxaya maal la filayn waactadnaa lilkaafiriina minhum cadaaban aliima ilaahay wuxuu haddaba tilmaamay halkan waa caadiga ummad qowm ama magac la soo qaaday dad wanaagsani ku jiraan dadkoodaa wanaagsan ilahay kama tago kamana aamuso kuwaa xune uu ka warbixiyeyna kuma dhex daro kuwoodii wanaagsanaa ee culimada ahaa ee runlayaasha ahaa ee kasoo soo nabi maxamed raacay calayhi salaatu wasalaam ayaa si gaara ilaah u magacaabay laakin alraasikhuuna fi lcilmi minhum wlmu'minuuna yu'minuuna bima unzila ilayka wamaa unzila min qablik kuwa raasikiinta ah ee cilmiga ku raasukhay macnaha cilmigu waxaad halkaa ka arkaysaa marka magacanuu qofku la baxayo waa aqoon iyo camal israacay aqoonna way leeyihin camalna way leeyihin markaasay raasikiin noqdeen waa intii islaamtay ahlul kitaabka intoodii islaamtay wey <clears throat> sida cabdilaahi bnu salaam saclabatu bnu sacya asad ibnu sacya asad ibnu cubayd aladiina dahaluu fi lislaami wasadaquu bima unzila cala rasuuli illahi sal allahu alayh wasalam kuwaasi iyagu waxa ay dadka muuminiinta ahlukitaab ka mid ah ammaantooday leeyihin baa ilahay uhi qur-aankii iyo kii ka horreeyba way rumeeyeen waalmuqiimiina asala marka iyadu dee waa ismi saad arkaysaan xagga icraabka raacsanayn xagga hore oo xagga dambena waa marfuuc walmu'tuuna zakaa inta horena marfuuc bay ahayd laakiin waalmuqiimiina asala icraab gaala bay leedahay marka dee ficil nasbiya waa soo qadaro wa andaxu lmuqiimiina asala kuwa salaada uoga yeelamaanaya si salaada icraabkaa gaarka aha wuxuu tilmaamayaa cibaadooyinka inay ka mudan tahay ibaadada salaada la ydhaahdo si gaara uga mudantaho islaamka dhabtahay waa ka salaada oga sakaday bixiyaanoo qiyaamaha ilaahay iyo qiyaamahaba way ulaaika sanuutiihim ajran cadiima ilaahay saasuu u ballanqaaday abaalmarin weyn inuu siinayo weliba siduu xusay qur-aanka iyo xadiidkuba qofka ahlukitaabka ka mid ahaa ee rumeeya rasuul allahi moxamed sal allahu calayhi wasalam iyo qur-aankeenna ilaahay baa u labanlaabaya waxaa loo labanlaabaya ajrigiisa <clears throat> waaya waxa haddaba halka rabbi uu ka bilaabaya ka xusaya inuu tilmaamo ummadaha soo sheegay ayaan darada ku dhacday iyo iimaan la'aanta maaha dad ku marmarsoonaya waxbana looma sheegin ma aha macnaheedu inaanay diini gaadhin laakiin diin baa gaadho rusushii ugu badnayd reer banu israa'iil baa loo diray rususha ugu badan iyo kutubta ugu badan intuba dee reer banu israa'iil ba ahayd ciddaan reer banu israa'iil ahaynee rusul iyo kutub ahayd dee way yaraydba way yaraydba ka hor iyo kadibba <coughs> saas daraaddeed ayaa halkan ilaahay oo ambiyadii ku xus subxaana waa sababta qisada loo xusayo wey sababta labaad ee loo xusayaana waxay tahay saaad ka arki doonto tashbiiha hadday ka soo horjeedsadeen risaaladaadii nebi maxamedow hadday ka murmeen talow maxay uga murmayaan rusul hore iyo risaalado hore oo ay rumaysayiinba way jiraaneen maxay taadana ku diideen ta horena ku rumeeyeen oo miyay isaga qiyaas qaataan oo waaba isku mid ah macnaa lasta qul maa kuntu bidcan min arusul ma ihi rasuulkii badiica ahaa ee ugu horreeye ugu cusbaa maihie dee rasuul iga horraysay waa arrinta labaad arrinta saddexaad ee loo sheegayaa waxa weeye haddii adiga ay sidan kuu galeen rususha hadhow may jiidi jirine eh. rusushii horeba de qaar baaba kow kaga siiyeen adiga weli kumay dilinbe daar hore oo rususha ilaahaya eh, ayay yuhuudi kow kaga siisayba marka yuhuudi nin islaam inuu naxariis ka sugo xikmadiibaanu fahmin nimanka dhaqankoodaanu fahmin alyahuudu fi lqur'aan asbaabtaas waa asbaabta loosh iyo taafraad oo tasliya sabirsiindee <clears throat> innaa awxaynaa ilayka nabi maxamedo waanu ku waaxiyoonnay kamaa awxaynaa sidaan ugu waxyoonay ilaa nuuxin wanabiyiina min bacdi nebi nuuxiyo ambiyadii ka dambeeyey wa awxaynaa waxaanu waxyoonay ilaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba waalasbaad wa ciisa wa ayuuba wa yuunusa wa haaruuna wa sulaymaan intaasoo dhanbana waanu waxyoonay wa aataynaa waxaanu siinay daawuuda nebiga laydhaah zabuura kitaabka zabuur la odhan jiray wa rasulan ayaanu u waxayna rusulan qad qasasnaahum calayk aanu adiga kaaga warramay min qablu imika ka hor oo suuradaha hore lagu sheegay ama aayadihii kuwan ka soo hortegaya lagaaga warramay wa rusulan rusulna waanu u waxyoonnay lam naqsushum alayk aanaan kaaga warramin wa kallama allahu muusa nabi muuse ilaahay wuu la hadlay takliima la hadal si toosa baa ilaahay ula hadlay rusulan baanu waxyoonay mubashiriina bushaaraynaya ciddii wanaagsan u bushaaraynaya janna yabohaya wa mundiriina digaya lianlaa yakuuna linnaas si aanay dadku uga helinba cala allaahi rabbi xujatan marmarsiiyo bacda rusul intuu ilaahay rususha soo diray si aanay dadku marmarsiiyaba uga helin wa kaana allaahu casiizan xakiima ilaahay baa cid siiya xikmadba iskaleh sidaasaa markaa rabbi subxaana intaasoo nebiba halkan ilaahay uu ku sheegay adigaan ku waxyooday sidaan kuwa horeba ugu waxyooday waa tashbiih waa laba shay oo la isku egaysiiyey risaalada nebigu wuxuunay la mid tahay rusushii hore nebigu wuxuu la mid yahay ambiyadii hore waxyigu wuxuu la mid yahay waxyigii hore <coughs> waxyiguna dee waa qaybo mid waa waxyigan ilaahay uu keenayo kitaabka aayaad iyo axaadiifba uu waxyoonayo midna waa waxy ishaara mustalax marka la eego eray bixintiisa waxyul ishaara waa kaa nebi sakariya ilaahay uu leeyahay u axyood markii dee la aamusiiyey yaxye loogu bushaareeyey waa kow waxyiga qaarkiibaa waxaa lagu tilmaamaa waxyul ilhaam waxyi alilhaam ilaahay uu waafajiyo uun ah, oo saasunbaa ilaahay qalbigiisa qofkan u dhigaya waa waxyiga qur-aanku uu tilmaamay nebi muuse hooyadii iyo maryam iyo in loo waxyooday waxyiga qaarkiibaa waxyulkhariisi isaga laftiisu waa nooc ilhaamahun wa awxaa rabbuka ila naxr jinni baa ilahay uu tilmaamay inuu waxyooday isaga laftiisu waa wixii fidriya qariisiya saa ilaahay qof shaygaa qalbigiisa dhigo oo nooc ilhaamahu weeyeysa saasaa u sahlay xayawaankan waafajin alleh ayaa waxii lagu tilmaamay waxaa ka mida qayb isaguna magacuun uu la mid yahay magacaa hore laakiin aad uga fog shayaaiin alinsi waljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli ghuruura waa shaydaankii oo la hadlaya saaxiibadiisii insigahaa marka waa kan waxigan waxaa lagu tilmaamayaa magacuunbaa iswaafaqaye waa waswaas ilaa waxigiibaa markiisa hore waxa uu wax la isu sheego si hoosta laysugu sheego waa shay la isu sheego si hoosta laysugu sheego halkaasunbay ka mid yihiin marka kan isagu waa waswaas wey shaydaankaoo weligiisa waxyoonaya rasuulallaahi muxamed sal allahu caleyh wasalam waxiguna dee qaybo kala duwan buu lahaaoo mar malagu si toosu ula hadlayay mar waxaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam qalbigiisa lagu soo dejinay mar hurdu ugu imanayay laakiin wuxuulaa ka igu darani waa ka sida dawanka oo kale dhararanta isagoo haya igu soo dhacaya inna awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin wannabiyiina min bacdih sa ay ambiyadu u kala horeeyaan baa ay u kala waawen yihiin intooda badan saasay u kala waawen yihiin kariimka ah markaa intanoo dhan in loo wada waaxyoodayba aayaadka ilaahay uu ku xus nebi ibraahim inankiisii ismaaciil inankiisii isxaaq yacquub oo isxaaqu sii dhalay asbaat sibti waa waladka alasbaat waa jamci waa awlaad ama inamo uu dhalay yacquub weeye labiyo toban ahaa qisadooda aaday u faahfaahisay suratu yuusuf aynu ku arki doonna insha allah iyaga laftigoodana in loo waxyeelay aayaddu caddays waa ciisa wa ayuub ciisana waxa lagu dhex daray uun dee nebigu waxau yidhi ibnu ukhti inanka loo abtigayay qoladaas unbuu ka midi ma dhalin kuma abtirsanayo reer banu israa'iil laakiin hooyadii baa ku abtirsanaysa maryama bintu cimraan ayuub marka mid waliba qur-aanku waa xusay kuwan oo qiso gaaraynu mid walba meel ku arki doona nabi ayub <clears throat> calanka sabirka isaguna siday wa yunus isaguna imtixaanka la soo kulmay wahaa waxiid fii nawci nibiri ninuu liqaayo calooshiisa ka soo baxay wa haaruuna wa sulaymaana waaya waa ambiyadii reer banu israa'iil wa aataynaa daawuuda zabuuran nebi daawuudna zabuur baa siiyey baa ilahawn afarta kitaabe markaa alkutub alarbaca zabuur oo la siiyey nebi daawuud sida aayaddan caddayse iyo injiil oo la siiyey nebi ciise iyo towraad iyo furqaan oo ilaahay uu siiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaddana waxay caddaysay warasulan qad qasasnaahum calayka min qabl warusula lam naqsusum calayk rusul badanoo imika ka hor aan kaaga soo warramay baa jirto aayaddan intaanay soo degin ka hor lagu sheego dee halkan kuma dhamma intii la sheegay qur-aanku shan iyo labaatan sheegay qisadooda iyo taariikhdooda labada suuradoode ugu badan ee isdultaaga magacyadoodana waa suuratu shucaraa iyo suuratu huud <clears throat> iyo suuratu lambiyaa soo raacaysa marka rusushii ilaahay iyo ambiyadii inaanu qur-aanku wada sheeginayo waxyigu ayaad halkan ka arkaysa oo qaar aanaan kuuba sheegin baaba ka mid a ah. ayaa naska ilaahay uu ku tilmaamay marka inay fara badan yihiin oo dhowr iyo labaatankaa nebi unaanay ahayn rususha ilaahay ayaa aayadda ilaahay uu ku caddeeyey dhowr iyo labaatankaasi waa inta la sheegay uun wa kallama allaahu muusa takliiman nabi muuse haaruun walaalkii ahaa isagana ilaahay la hadlay si gaar gaara ah, wax loogu sheegay dheeraadkaasuu leeyahy inuu ilaahay la hadlay si toosa ah, isagoon malagba u darin waxa halkaa aad ka aragtay oo ilaahay uu sheegaya sababta rusushan loo dirayay rusulan mubashiriina wa mundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda rusul laba arrimood baa ay sheegtay aayaddu toore waxawey shaqada rususha bushaare iyo digniin bahay mubashiriina waa mundiriin waana arrimaha dadka in badan xaqa u soo jiida bushaarada iyo digniinta qofka qalbigiisa marna la tuujiyaa marna la dabciyaa labada arimood waxay keenayaan inuu istislaamo qalbigiisa la qabto oo u hogaansamo ila qofku marka uu hagaagaa waa marka qalbigiisa la qabto haddii jidhkiisa la qabto oo xoog lagu qabto wax macnaa ma samayso ee wuu munaafaqooba hadduu isdhiibana marka sababaha lagu qabto qalbiga qofka rusushu ay ku qabato mubashiriina waa mundiriin wey siyaabaha lagu hagaajiyo ee lagu toosiyo waa in mar loo bushaareeyo cirkaa uu maro farxadda iyo khayrka uu helayo janno loo sheego dembidhaaf loo sheego marna loo digo oo haddii waxaa ku dhaco waxa uu seego calfan waayo balaayada ku dhacaysana sheego sucuudka iyo nusuulkaasaa waxay keenayaan qofku inuu tubta cagti saaro waa usluubka had iyo jeer wacdiga rususha iyo saalixiinta iyo cidda xaq ku baaqaysa laga doonayo wey in wacdigoodu noqdo waa tarqiibkiiyo tarhiibkiiy ka turjumayaan mubashiriina waa mundiriin arinta labaad wuxuu ila allaa yakuuna linnaasi cala allaahi xuja si aanay dadku ilaahay dushiisa marbarsiiyo ugu helin aanay qiyaamaha u odhan waxba noomaad sheegin xuja waa marbarsiiyo ilaahay waxba noomaad sheegin rasuul nooma imanin qur nooma imanin nalooma digin maxaanu kala garanaynaa iyadoo caqliga la siiyo o asamcu walbashar la siiyey ayaa haddana marbarsiiyaha ay keeni lahayn kaasina meesha ka baxaya marka waxaad ka arkaysaa halkaa ah rususha xikmadda loo soo diray ma aha oo keliya inay dadka xujada ku ogaan xujada inay ku ogaan waa ka mid sidan ay sheeg laakiin waxaa ka mid ah oo ka kowa ah inay badbaadiyaan dadka inay dadka badbaadiyaan oo balaayada ay ku dhacayaan adduuniya aakhiraba ay guntiga ka soo qabtaan siduu nebi maxamed lahaa calayhi salaatu wasalaam ayuha nnaas antum taqacuuna fi nnaar wa ana aakhidun bixujasikum calaa macna alxadiid war idinkuna naar baa isku tuuraysan anna guntigaan idinsoo hayaa marka bushaaray wadaan digniin bay wadaan dadkay badbaadinayaan way ku lexajeclaabayaan dadka aad bay u jecel yihiin rusushu inay nabadgalaan mid waliba nasiixa ah ayuu leeyahay innii naasixun amiin war waan idiin waan idiin danaynayaa mid waliba leeyahy marka dacwad la sheegayo ama dad wax loo jeedinayo ama loo la hanuuninaya macnaheedu waa kow in loo gurmado oo dadkan naartoodana laga xumaado jannadoodii wanaagoodana lagu farxo la badbaadiyo taa haddii ay diidaanna xujada lagu ogo lianlaa yakuuna lilnaasi cala allahi xujatun bacda rusul waxaa labaad aynu ka faa'idaysan karaynaa dadka keliya inaanu ku filan caqligu ilaahay dadkan dee wuu abuuray oo uu ka duway xayawaanka noolaha kale uu ka duway innaa khalaqna linsaana min nufatin amshaajin nabtaliihi nabtaliihi waxay sheegaysaa caqligiisaa la imtixaanaya fajacalnaahu samiican basiira alsamcu walbasar wuxuu ilaahay u sheegayaa imtixaanka macnaha inuu geli karo aaliyadii agabku imtixaanka ku geli lahaa wuu haystaa mar haddii ilaahay dareemayaashii iyo iyo fikirkii iyo mudrikadii iyo samcigii iyo basarkii iyo mukhayiladii qaybii maskaxda iyo awoodii o dhan mar hadduu ilaahay siiye inaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuura caqligiibuu siiyey imkaaniyaadkiibuu isugu hagaajiyey dabeetana imtixaankaasuu gelaya taasoo qura laguma daynine caqli qura ilaahay kuma daynin laakiin waxigiina wuu wax tusinaya tooshka u ahaa ee kalabaraya aad usii kala baraya wixii xuniyo wixiisan marka caqliga keliya kuma filla basharka iyo makhluuqa saa darteed ilaahay waxyiga u keenay waaya laakin illaahu yashhad laakin allaahu ilaahay yashhadu waxa uu markhaati ka yahay bimaa anzala ilayk waxyiga uu ilaahay kugu soo dejiyay isagaa markhaati ka ah anzalahu bicilmi waxauu rabbi ku soo dejiyey ogaanshihiisa waalmalaa'ikatu yashhaduun malaa'igta ilaahayna markhaati bay ka yihiin malaa'igta ilaahayna marhaati bay ka yihiin wakafa billaah wakafa allah ilaahay baa ku filan mid markhaatiya ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wasaduu hor joogsaday can sabiili jidka ilaahay xaqa ah qad dalluu way lumeen dalaalan baciidan lumitaan fog aad bay u fogaadeen ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wadalamuu dulmiga sameeyey lam yakun illaahu ilaahay ma ahaanin liyakfira lahum uma dhaafayo walaa liyahdiyahum ariiqa wadana kuma hanuuninayo ilaa ariiqa jahanam wadada jahannamuunbuu ku hagaajinayaa khaalidiina fiiha abadan weligoodba way ku waarayaan wa kaana dalika cala allahi yasiiran taasina ilahay way u sahlanta yaa ayuha nnaas dadoow buu ilaahay gaalkoodiiyo islaamkoodiiba qad jaa'akum arasuulu bilxaq rasuulkiibaa idinla yimi waa nebi maxamed xaq buu idinla yimi qur-aankaa xaqa xadiidka xaqa kalaamkiisa xaqa min rabbikum ilaahayna xaggiisuu kala yimi idiin keenay fa aaminuu rumeeya nebiga khayran lakum yakun khayran lakum iimaankaas khayr buu idiin noqon wain takfuruu haddaa gaalowdaan fa inna lilaah ilaahay keligii waxa u sugnaaday maa fi samaawaati walard samooyinkiiyo dhulka waxa ku sugan wa kaana allahu caliiman xakiima ilahaybaa cilmimay xikmad ba iskaleh لكن waa xarful istidraa baa la ydhaa ilxaaqu amrin bimrin ama hay hay istiraa istikhraaju amrin min amrin arrin arrin laga marka macnaheedu waxa weeyaan waa hadal hadal ku sii xidhan laakiin goormaa layla yimaada dee hadal hore marku socday waxaay waaslaakiin de hadal horeynu soo wadnay oo aayaadkaasaynu ku soo aragnay guuldarrada nimankaa ku dhacday inay been sheegeenoo ammaanadii ay ka been sheegeen ammaanadiibay ka been sheegeen dulmibay sameeyeen nebi maxamed bay u markhaati furi waayeen qur-aankay u markhaati furi waayeen marka iyagu way qariyeen markhaatigii culimmadii ahlulkitaabka ahaa inay markhaati noqdaan markhaatigaasoo waajib ku ahaa way diideen taas waa arin hore laakiin allahu yashhad ilaahay baa markhaati ka ah iyagu diideen markhaatigii iyo ammaanadii looga fadhiyay ilaahay baa markhaati ka ah yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bicilmi ogaanshihiisuu kusoo dejiye ogyahay inay dadkani u baahan yihin ogaanshihiisuu kusoo dejiye wuxuu ogyahay sidii malagu ku keenay inuu nebiga ku gaadhsiiye nebiguna dadkii uu ku gaadhsiiyey anzalahu bicilmi wlmalaaikatu yashhaduun wakafaa billahi shahiida marka ilaah iyo malaa'igtiisu hadday marhaatiyiin yaa kale marhaati looga baahan yahayba qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaah marhaatiga u weyni waa ka ilaahay subxaana ilahay baa u marhaati furay rasuulka risaaladiisu u marhaati furay ammaanadu dadka soo gaadhsiiba u marhaati furay waa kan rabbi tilmaamay kuwii aan ammaanada gudanin ina aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illahi qad daluu dalaalan baciida ina aladiina kafaruu waalamuu dulmi waxay ku sameeyeen ammaanaday qariyeen lam yakun illahu liyaqfira lahum walaa liyahdiyahum ariiqa ariiqu jahannam ayay ku waarayaan ilaahayna way u fududay inuu halkaa geeyo dib buu ilaahay ugu noqday markaa gaal iyo islaamba ciddii waxyigan loogu talagalay inuu si guud ilaahay ugu yeedho yaa ayuha nnaas qad jaa'akum alrasuulu bilxaqi min rabbikum fa aaminuu khayran lakum baaqaas waa mid nool ilaa qiyaamaha waa mid mar walba qur-aanku ugu yeedhayo cidda adduunyada ku nool fa aaminuu khayran lakum marka khayran lakum waxay ku nasbixsan tahay kaana maca ismigeedii maxduuf yakun aliimaanu khayran lakum iimaankaasi wuu idiin wanaagsanaan doonaa haddaa ka gaalowdana hadda ilaahay idinma baahna faina lilahi ma fi samaawaati wlard wa kana allahu caliiman xakiima ilaahay baa wuxu uhi wain kaana makruuhum litazuula minhu ljibaal shirqoolkooda buuraha la dhaqaaqi gaadhay baa ilhawi shirqoolka kufaarta macnaa inuu weyn yahay buu nasku qiray mu'aamaradooda iyo istiraatiijiyadaha waxaanay ku tilmaamaan khatarta badan ee islaamka loogu shirqoolayo iyo amniyaadkooda alamna alqawmi waxay dhacdaan ayaa aad u badan marka fadaa'ixa iyo ceebaha ay leeyihiin qur-aanku soo bandhigayo waxay isugu jiraan ka feejignaada waxaasay idinla maagan yihiin iyo ka feejignaada iyagu waxaasay ku halaagsameene labadaasaa markaad aad u dhugata aayaadka dhandhamiso aad arkaysaa maantana markaynu eegno dadka muslimiinta waxa bukaasaya ee hubka kala duwan la dhacaya waa macatabku dirirkaasu midiba midka uu kasii dhibaatada badan yahay waxa wey ka uu kasii aaminsanaan badan yahay waxa ay wadotaanay diinta ku sheegayaan yaa ahlal kitaab buu lahay kuwii kitaabka la siiyeow laa taqluu fii waxa ay wadotaanay diinta ku sheegayaan yaa ahl alkitaab buu lahay kuwii kitaabka la siiyeow laa taqluu fii diinikum diintiinna ha ku xadgudbina walaa taquuluu cala allah ilaahay dushiisana ha ku abuuranina ila alxaq xaq mooye wax kale rabbi ha ka sheegina innama almasiix masiix ciise bnu maryama ahaa rasuulullaahi weeye waa rasuulkii ilaahay wa kelimatuhu waa kelmaddii ilaahay uu alqaaha ku tuuray ilaa maryam ayuu ku tuuray ahaw buuha u ahaaday <clears throat> wa ruuxun min waa ruux ilaahay xaggiisa ka ahaato abuur kaga ahaato fa aaminuu billaahi wa rusulih ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeya walaa taquuluu alaaa saddexa odhannina waxa saddexda la ydhaahdo iska daaya intahuu cagadhigta oo xumaanta joojiya khayran lakum yakun khayran lakum khayr buu idiin noqon inama allah ilaaha xaqihi ilaahun waaxid waa ilaah keliya subxaanah waxa uu ka hufan yahay oo uu ka fog iyuu ka durugsan yahay an yakuuna lahu walad inuu ubad yeesho wax ubad ku kallifaaba ma jiraba lahu waxa u sugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi lard samooyinka iyo dhulka waxa ku sugan wakafaa billaahi wakiila ilaahay baa mid u xilaaday oo ka warhaya oo wakiil ka nooda isagaa ku filan saasaa ilaahay ula hadla oo weliba kuwii nasaarada ahaa ayaa aayaddu ay u yeedhaysa khuluwigu waxa weeyaan gaboodfalka cagsigiisa xadgudub iyo gaboodfal labadaasuu islaamkeennu udhexeeya xadgudubna ma laha gaboodfalna ma leh marka laa taqluu fii diiniku diintiinna ha ku xadgudbinoo waxaan diin ahayn diin ha ka dhiganina cidi meelaanay gaadhsiistayn sida ciiso ilaah ku sheegteen ha gaadhsiinina marka sidaa iyaga loogu diiday nasaarada xadgudubka iyo quluwigaa ayaa innagana laynoogu diiday rasuulku sal allahu calayhi wasalam mar asxaabtiisu ay u yimaadeen qaar ka midih intay jibboodeen baa waxay yidhaahdeen waxaannu aragnay markaannu wufuudda iyo u baxno nimankan kristanku iyagoo u sujuudaya boodabkooda iyo madaxdooda dee waxaasoo dhan adaa ka sarreeyo rasuulkii ilaahaya maannu adigana kuu sujuudno nebigu uula hadlay calayhi salaatu wasalaam asxaabta waa kii lahaa laa tadruunii kama adrat innasaara fii ciisa bni maryam waryaadhahen ha igu xadgudbina sidii ay ciise ugu xadgudbeen kiristafku anugu waxaan ahay addoonkii ilaahay fa innamaa ana cabdun faquuluu cabdullaahi wa rasuuluh war ilaahay baan ahay waxaan jeclay inaa ereygaasu niidaysaan addoonkii ilaahay rasuulkii ilaahay waa addoon risaalo dadka la dheer mid kalea u yimi nebigoo yaa muxamed yaa sayidanaa wabna sayidinaa wa khayranaa wabna khayrina hormuudka yagiiyo saasuu akhriyay markaasuu lahaa ayuha nnaas calaykum biqowlikum walaa yastahwiyannakum shaytaan ana muxamed bnu cabdillaah ana rasuulullah ana cabdullaahi wa rasuul markaa ciise waxa ay gaadhsiiyeen darajada ilahnimada wax xaqaanu lahayn bay siiyeen huluwigu waa ka ah ilaahayna ka sheegina ila alxaq marka qofku cid walba xaqeedun waa inuu siiyaa laakiin haddii rasuulka xaqaanu lahaynoo ilaahay uu leeyahay la siiyo waa lagu gaaloobayo ee in la wax loo taray ma aha nabiga calayhi salaatu wasalaam in la baryo sifaadka in la siiyo ilaahay uu leeyahay in la yidhaahdo muu dhimana wuu nool yahayoo geeriiba kuma iman wax badanoo qur-aanka ka hor imanaya dadka yidhaahdaa waanu jecelnahay oo oo dabeetana ama qasiidooyin tiriya ama wax badan akhriya waxa ka muuqanaya sifaatkii ilaahay inay siinaya markaa dib u ahrido marka taasi waa arrin foolxun arrin qalada weeye nebiga waxba umuu tarin isna waxba muu kororsanin laakiin waxyeeladaasuu ku dhacay nahyigaa nabiguna asxaabta uga digaya isagoo dadka kii ugu khayr badnaa iyo sayidkii ummaddanba ah ayuu leeyay jooji waxaa ka soo socdo garanaya ee dabahaya halkaa ciisa bnu maryam sifooyinka lagu sifayn karaa waa kuwan magacyaashiisa iyo tilmaamihiisa almasiix ciise bnu maryam rasuulullah kalimatuhu wa ruuxun minhu shantaa arrimood waa lagu sifayn karaa masiix waa kii masaxaya meeshii aafa ay ku dhacdo ee ilaahay idankii ay ku bogsanaysay ibnu maryam dee waaba la dhalayba xaguu ilaah ku noqon inanta maryam la idhaahdo ayaa dhashayba waa rasuul ilaahay ilaahay baaba soo dirayba xaguu ilaah ku noqon waa kelmad ilaahay kelmaddaa ilaahay buu ku yimi ahaw fakaana maryam buu ku tuurayoo malaga ayuu dhiibay sida dhibicdaa yare ilmaha marka ay makaanka ku dhacday ilaahay uga abuurayay ayuunbuu kana yidhi jeebka maryam ku afuuf malagow saasuu ku yimi wa ruuxun minhu waa ruux ilaahay xaggiisa ka timi mid kristanka ka wuxuu yidhi ciise yahay ilaahnimada qayb ka ama ilaahay qayb ka uu yahay qur-aankiinaaba sheegay mar hadii uu ihi wa ruuxun minhu minhu ay min bacdu ilaahay bar ka mida wey marka dee eraygaasi waa jaahile wuxuu burinayaa kalimaadka ka horeeya dee kalimaadkan ka horeeya ibn ibnu maryam iyo iyo kalimatuhu iyo intanoo dhan ayuu ka hor <clears throat> marka ruuxun minhu mintu kaasoo qura ma noqoto Eh, waxa ay noqotaa tabciidiyo waa noqon kartaa ibtidaa'iyana way noqon kartaa shay meel ka yimo meel kale tegaya waaya ilaahay baa wuxuuhi wasahara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu waxa ilaahay idin sakhiray dad yahow dhulka samooyinka waxa ku sugan iyo dhulka waxa ku sugan jamiican siduu dhan minhu ma waxaynu nidhaahnaa waa bacdahu barhkii miyaynu nidhaahnaa waxalla waxa ku sugan dhulka iyo maya waa minhu isaga xaggiisu ka yimi weeye ruuxun weeye minhu ilaahay xaggiisa ka timi khalqan wa iijaadan laa mima yactaqiduhu lkaafir abuur iyo ahaysiin bay kaga timi ilaahay xaggiisa laakiin waxa ay sheegeen maaha waa kaa ilaahay markiiba ku dhuftay gaashaanka subxaanahu an yakuuna lahu walad subxaana an yakuuna lahu walad waxaa arrintan qur-aanku masala ciise hooyadii waa ruuxa dumarahe keliya ee horraysa iyo dambaysada xaasaskii nebigana ku daro lagu magacaabay qur'aanka kariimka ah weliba soddon jeer maa yuqaarib alaaiina mara soddon jeer in ku dhow ayaa qur'aanka aanka ilaahay uu ku magacaabay maryam sifooyinka dumarkale dee qur-aanku wuu tilmaamaa qaar wanaagsan iyo qaar kaleba laakiin eh, tan magaceeda soddon jeer la soo celiyo arrinta nimankani ay godmul godmulacanay soo galeen ayaa ilaahay uu ka saaraya bulidaa jiirka ay ku dhex jiraan baa laga saaraya markaasaa maryam ciise bnu maryam marka ciise lasoo qaado maryam baa la sheegaya waaya inuu walad yeesho waa ka nasahan yahay waxyaabaha deedifaynaya kuwaa hore daliiladaa hore ka sako inama allaahu ilaahun waaxid fa aaminuu billaahi wa rusulih walaa taquuluu alaaa saddexa odhanina cudurka saddexda iska daaya ciise hooyadii iyo ruuxulqudus ayay ilaahnimadu ka koobantahay tahay bay idhaahdaan mabay ka tanaasulina sidii bay ballada yara imminka meelahan ay la ordayaan kuusowyada yaryara meelheenan ay ku qaybiyaan hay-adaha samafalku intay soo qaadaan kuwa samafalka sheegta ayaa welitii ay ku taallaa wuxuu sheegaya iyo waxa ku qoran iyo ma fahmaysa laakiin saddexdaasunbaad ka ganaysa ilaah baa saddexa iyo ruuxulqudus waxaas ku qorqoran oo aan baatilnimadiisu muuqanaysa cudurka ilaahnimada saddexdaa joojiya buu lahay saataa idin khayr badana waxaa daliilo ah ciise ahayn ilaahay ama ilaahnimada qayb ka mid a ah, dee lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard ariyo ilaahay leeyahy marka laba arrimood isma galaa waa inta nuxurka laga fahmaya intaa jumladaas addoonnimo iyo ubadnimo ama ilaahay ubad buu noqonayaa addoon baanuu noqonayn ama addoon buu noqonayaa ubad baanu ahayn marka macnaheedu waxa weeye ciise wuxuu ku jiraa maa fi samaawaati wamaa fi lardi buu ka mid waa addoommahaasu ka tirsan yahay cidina ilmaheeda ma adoonsato waa ka imaamu shaafici iyo aimo kale masaladaasoo caqiidaha bay mid fiqiga kala baxeen oo waxay leeyihiin mar hadduu qofku soo iibsado ubadkiis ma yeelanayee kol hadduu ubadkiisiiya u xoroobaya calauul aayaadkan ay usoo qaatay kol hadduu ubadkiisii yahay adoon noqon maayo wuu xoroobaya hadduu waalidkiisii soo iibsadona wuu xoroobaya halkaas sidaa adag baa ilaahay u deerifeey lan yastankifa buu ilaahay yidhi ka santaagi maayo ama diidi maayo oo ka kibri maayo almasiixu ciise an yakuuna inuu noqdo cabdan lilaah ilaahay inuu addoon noqdo wala almalaa'ikatu lmuqarabuun malaa'igta ilaahay ka agdhowe la soo dhoweeyeyna xaasha ma diidayaan addoonnimada waman yastankif can cibaadati ilaahay cibaadadiisa cidda ka kibirta ee ka santaagta wayastakbir isweyneeya fa sayaxshuruhum ilayhi jamiican ilaahay hortiisa ayaa uu rabbi soo tubi doonaa fa ama aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat dadka mu'miniintae camalka wanaagsan sameeyey fa yuwafiihim ujuurahum abaalkooda ayuu dhammaystiri wayasiiduhum min fadlih fadligiisana wuugu dari dheeraadkiisa wa ama aladiina stankafuu wastakbaruu kuwii sanka taage kibray fa yucadibuhum cadaaban aliima cadaab kulul buu cadaabi doonaa walaa yajiduuna lahum iyagu isu heli maayaan min duunillaahi inta alla ka sokaysa cid aan ilaahay ahayn kama helayaan waliyan gacal difaaca walaa nasiira iyo cid ku mala tuurto oo balaayada ka dulqaada toona ciise bnu maryam calayhi salaam ah, sida ay sheegeen isagu lamana waafaqsana kamana suuroobdo ciise waa addoon ilaah maqaalkiisa dheer ee suuratu maryam ku sugan ayaa taa ka akhriyaysa qaala innii cabdullah aataaniya alkitaab halkaasuu ka bilaabaya addoonkii ilaahay baan ah oo kitaabkii ilaahay uu siiyo intaasoo dhan loo nicmeeyo waalidkii u samafalayo saas oo saas marka ma diidaya inuu noqdo addoon ilaahay malaa'igta muqarabiinta ahee caabudaanna ma diidayaan inay addoommo ilaahay noqdaan marka istinkaafku waa istikbaarun sida had iyo jeer santaag iyo kibir waa wax isku midahun luqa alcarabiya iyo dee luqooyin kaleba ka santaaga waxa uu ka kibray macnaheedu waa isweyneeyey marka malaa'igta ilaahay muqarabiinta ah iyo ciise bnu maryam oo ista ambiyada muqarabiinta ah midna ma diidaya ilaahay cibaadadiisa mar haddii aanu cibaadada ilaahay diidaynu adoon yahay ilaah ma aha ilaah ma aha waaya marka taa macnaheedu waxa weeye iyaduna weli wuxuunay dafcinaysaa meesha ka saaraysa aslu masalihii arrinkaynu ka warramayna ah addoonnimada ciise iyo inaanu ilaahay ahayn wa qaaluu ittakhada araxmaanu waladan subxaanah bal cibaadun mukramuun waa addoommo ilaahay oo qofbacidiba waxa ay makhluuqa waxay ka sharaf badan tahay cidda kale cidday kasii cibaado badan tahay qofba qofku addoonnimada kasii xaqiijin badan yahay ayuu kasii sharaf badan yahay oo kasii ammaan leeyahay ilaahay agtiisa addoommuhu waxa ay ku kala dheeraad leeyihiin taqwada laguu sheegaya iyo khawfkiiyo cabsida iyo khushuucda iyo kullu daalik waa addoonnimada sidaa daraadeed baa rasuulka sal allahu calayhi wasallam meelaha ugu qaalisan qur-aanka dhexdiisa ilaahay wuxuu ugu yeedhaa adoon addoon buu ugu yeedhaa addoon subxaana aladii asraa bicabdihi layla casuumaddu ilahay nabiga u sameeyey markuu ka warramayay adoon buu ku sifeeyey alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi lkitaab addoonkiisa waa ilaaha ku soo dejiyay qur-aanka tabaaraka aladii نزل alfurqaana calaa cabdih liyakuuna lilcaalamiina nadiira calaa cabdi ayuu ilaahay ku soo dejiyey waanahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libadan alcubuudiya maxamed lama odhanoo rasuul meelaha kuma xusdao way ku sheegantay qur-aanka meelo kale laakiin waxaad arkaysaa maqaamka meelaha qaaliga aad waa kan ilaahay tilmaamay yidhi waman yastankif can cibaadatihi wayastakbir fasayaxshuruhum ilayhi jamiican qofka addoonnimada diida ilaahay hortiisu imaan qofka salaada diida ee soomka diida ee inuu ilaahay u sujuudo diida maalinkaasi halkaa ilaahay uu soo tubaya isagoo aad u liita wuu kibraya kibirna waxaa la ydhaha sidiisaba wuxuu nabigu kibirka ku tacriifiyu ku tilmaamay qofku xaqana diida oo ka santaaga dadkana yaryaraysta oo isagu wax ismooda marka cibaadada dadkeennii oo iimaan sheeganayo ashahaadanaya ay diidayaan ilaahay baa halkan kaga jawaabay ayaan darada taa ka imanaysa qofkii inuu ashahaadanaya iimaanno sheeganayo cibaadana aanu hayn cibaadana aanu hayn dadka muminiinta ah camalka fiican sameeyey cibaadadii bay xaqiijiyeena ujuurtoodii baa ilaahay uu siinayaa fadli buu kordhinaya waama aladiina stankafuu wastakbaruu iyagana fa yucadibhum cadaaban aliiman walaa yajiduuna min duuni waliyan walaa nasiira waxba ma qarin ilahay yaa ayuhanaasu dadow buu ilahay isagaa u yeedhay rab kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa muslimkaa ah iyo kuwaan ahaynba dadow wixii bani aadam ka farcan qad jaa'akum waxaa idin yimi burhaanun min rabbikum daliil ilaahayna ka yimi ayaa idin yimi wa anzalnaa ilaykum waxaannu idiin soo dejinnay nuuran mubiina nuur aad u dhalaalaya oo werhwidhaya oo iftiimaya labadaba waa qur fa ama aladiina aamanuu billaah dadka ilaahay rumeeyey wactasamuu bihi alla irkabay ilaahay irkabay ee maciinsaday fasayudkhiluhum wuxuu gelin doonaa fii raxmatin minhu wa fadlin naxariis buu bartanka udhigi iyo dheeraad wayahdiihim wuxuu ku hanuunin doonaa ilayhi xaggiisa siraaan mustaqiima wado toosan siraatan mustaqiima ummadda waxay ilaahay ugu manno sheegtay wax uu siiyo kii ugu weynaa shay nicmo ilaahay uu siiyo ka ugu weyn ee ah horseedkooda oo qur-aankana markaasaa ilaahay waxa uu ku sifeeyey burhaan wuxuu ku sifeeyey nuur labada tilmaamoodba qur-aanka leh qad jaa'akum burhaanun min rabbikum macnaheedu waxa weeye dadkii markuu ilaahay u yeedhay waxaa halkaa ilaahay u ku caddeeyay qur-aanka iyo diinta furqaana aynu haysanno muslimkoo qura looguma talagelin laakiin ummadoo dhan baa loogu talagalay caalamka ku nool si ay uga saarto gudcurka iyo dulumaatu dujaa gudcurka khatarta badan ay ku jiraan ah, dadko dhan baa loogu wada talagalay liyakuuna lilcaalamiina nadiira nebiguna waa caalami qur-aankuna waa caalami saa darteed dadka gaalada caalamka ku noole waxay xaq u leeyihiin inay helaan qur-aanka kariimka ah oy fahmaan oo u gaaro xujadaasi waxay saarantahay dadka muslimiinta ah asaaliibta iyo habka ay ku gaadhsiin karaan gaalada waxyaabaha lagula jihaadaya lagula dagaalamaya kamid tahay shucuubtoodan ay ka hor joogsadeen qur-aanka oo xataa haddii ay dadka muslimiintaa ah ogolaadaan inay iska caabudaan oo ilaahooda qur iska akhristaan laga yeeli maayo waxaa la doonayaa qur maadaam yaa ayuhannaas dadka ilaahay ugu talagalay dadku ha maqleena u siidaa ayaa la leeyahay u siidayn maaya buuri markaasaa indhaha laga soo saaraya way qofkani ummadani waxa ay xaq u leedahay ayuu diiday ilaa yowmina haada iclaamka shaydaanka warbaahinta shaydaanka waxay u samaysteen si dadku waxay doonayaan mooye wax kale aanay u maqal lidaalik baa wakhtigan iminka wax dhaceen dee dagaalada noocanihi ay soconayaan waxaa la yidhaahdaa shucuubta gaaladu waanay ka akhris badanyiin waanay ka islaam badanyiin intii hore war dhacay iyo isku duulay iyo isku qarxay maxay kale yihiin iyo islaamkan la cadaadinaiyo tan la sheegay iyo irhaabkan iyo nin waliba qanawaadka macluumaad loo filaya iyo shabakadaha macluumaadka ayaa qof waliba uu baaritaan sameeyey oo diraasad islaamkii ku sameeyey waxaan horeba loogu sheeginba ayuu arkay iyo diin xaq ahayd oo jirta oo laga qarinayay weligiiba tiifigiisa iyo jaraa'idkiisa aan ka soo baxin markaasa in fara badan in fara ayaa ku islaamay burhaan waa daliil qofka qur-aan haystaa daliil haysta qofka bilaa qur-aanihina wixiisu maantao dhan hadduu hadlaya waa nacnacun wuu iska hor iyo daba imanayaa hadalka aan qur-aan lahayn maba qurux badnaba hadduu wax sheegma yahay iyo hadduu waana kun maahmaahood haddii loo soo qaato iyo kun faylasuuf oo gaalada ka mid ahaa noofalladoodii haddii lasoo qaato hadalkaasi maya burhaan min rabbikum nuurna ilaahay uu ku tilmaamo cidda qur'aanka aanka haysatay ilaahay uu nicmeeyuu siiyuu fahamsiiye raacday waxba kama qarsoona way nuuraysaa noloshoodaa nuura aakhiradooda nuura qabrigaadaa nuura waa kaa maalinka qiyaamahana wuu doodayaa dadkiibaa ilaahay uu markaa xusay nicmadaa qur-aanka ilaahay u waafajiyey faama aladiina aamanuu billahi wاctasamuu bihi fasayudkirhum fii raxmati minhu wafadli wayahdiihim ilayhi siraata mustaqiima dhaxalkan iyo khayrkan weynaaynu nebi maxamed ka dhaxalnay calayhi salaatu wasalaam marka la raaca taasaa laga helaa ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam lilatii hiya aqwam waxa weeye uu tilmaamaya ismigaa muhamka ahi sifo kasta oo toosnin badan dhan wal oo loo dhaqaaqaba adduun iyo aakhiro fardi iyo jamaaco qur iyo qoys waaxid iyo wadar lilatihi iyo aqwab dabad iyo gudo meel kastoo loo dhaqaaqaba sifada uu qur-aanku soo dhigaya iyo waxaa lagala kulmaya waa ka aqwamkee toosida badan marka ictisaamku halkan ilaahay uu leeya wactasimuu bihi wactasamuu bihi waa ilaahay ku dugleeye irkaday ee alla qabsaday naxariis iyo fadli ayuu ilaahay siinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda isagoo la hadlaya waxa uu leeyahy qaaribuu wasadiduu waclamuu ana axadan lan yudkhilahu camaluhu ljanna oo kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam war bal dadaal oo dhodhoweeya wixii laynaga doonayo ogaada qofna inaanu camalkiisu goynayn jannada oo adigana miyaa bay idhahda adigana miyaa haa buui aniga laftayda camalkaygu jannada ima goynayo ilaa an yatahammadani allahu biraxmatin minh naxariistiisa ilaahay inuu lahay idin dhex geliyown mooyaane naxariistiisa bartanka wii dhigo fasayudkhiluhum fii raxmati minhu wa fadlin alqur'aanu siraadullaahi almustaqiimi wa xablullaahi almatiin waa xadhiggii ilaahay cidda irkata aanay iilanayn qur-aanku waxyaabaha la irkanaya axkaamtiisa ah ayaa halkan rabbi uu ku xusaya haddaba waa arrimihii dhaxalka masalooyinkii dhaxalka mid ka mid ah. waxay ku cilmi weydiinayaan filkalaalati bay ka dhigantahy qul waxaad tidhaa allaahu yuftiikum filkalaala qofka aana saliya farac toona lahaynee geeriyooda dhaxalkiisa ilaahay baa kaaga jawaabaya in imru'un halaka haddii qof dhinto laysa lahu walad iyadooanu carruur lahayn walahu ukhtun uu leeyahay inaanay walaalayihiin falahaa inantaasi waxay leedahay nisu maa taraka wixii uu dhintay ka tegay kala barhkii xoolaha wa huwa inankii yariuhaa wuu dhexlayaa akhii macnaa akhii weeye yariuhaa wuu dhexlayaa inantii in walad haddaana inanta dhimatay carruur lahayn fa in kaanat atnatayni haddii ay laba yihiin hablaha wax dhexlaya walaalaha ahay falahumaa waxay leeyihin auluaani mima tarak wixii qofka dhintay ka tegay saddex taloolow laba wain kaanuu haddii ay yihiin walaalaha meesha joogay qofkan dhintay ee aan asal iyo farac toona lahayn dhexlaya ikhwatan walaalay noqdeen ka dhintay la walaala rijaalan wa nisaaa rag iyo isugu jira falidakari kii labaa wuxuu leeyahay oo u sugnaaday milu xadi lunhayayn labadha dig dheeftood ayuu qaadan yubayin allaahu lakum ilaahay baa idin caddaynaya waxaa u baahantiin in laydin caddeeyo an tadiluu lian laa tadiluu si aydaan u oo qofku waxaanu laha inaan u qaadan wallaahu bikulli shayin caliim wax walba ilaahaybaa ogsoona ka qaata cilmiga labada aayadoodee suuradda qaybteeda hore koob iyo iyo labiyo toban ku soo aragnay dhaxalkii asalkiiyo faraca asalkiiyo faraca ayaa aayadda hore koob iyo macnaha qofka caruurta u dhalayse waxu dhaxlaan iyo waalidka laftiisa waxu dhaxlaan aabba iyo hooyo aayadda kusii xigta labyo tobnaadna waxay sheegaysa miiraathu alaswaad waalikhwatu lium labada qofee xaaska ah markuu midkood dhinto iyo sida uu kale u dhexlayo taana waad soo arag kale isla aayaddaasi sheegaysay caruurta walaalaha xagga hooyo siday waxu dhexlaa walaalaha xagga hooye markaynu leenahay qofkan dhintaydee xagga hooye kala walaaliyey oo marna ulu bay qaadanayan haddaad dib u eegto marna udus marka jamaciina ulu bay qaadanayeen markuu mid qura ahaana ulbuu qaadanaudus buu qaadanayay marna ulu marna udus <clears throat> taa waynu halkan waxa ilaahay ku sheegayaa walaalihii xagga aabba iyo xagga hooyaba qofka dhintay kala walaalahaa ama xagga aabba un kala walaalahaa say waxu dhaxlaa waxa markaa taalloo kale walaalaha xagga aabba waxay yimaadaanay wax dhaxlaan qof ka dhintay markuu kalaala yahay kalaale macnaheeda waxa weeye markaanu carruur lahayn asalna inaanu lahaynna waa lagu daraye macnaha aabbana male carruurna ma leh aabbuhu wuu xijaabayaa walaalaha caruurtuna way xijaabtaa markuu qofku dhintuu caruurtiisa ka tago walaalahani waxba ma dhaxlaa markuu dhintuu aabbihii ka tagana waxba ma dhaxlaa saa darteed kalaala waxaa lagu fasiraya qofka aan lahayn laysa lahu walad aan caruur lahayn hadduu caruur leeya kuwan aan dhexlaynba inan iyana midkay doonaysa aato marka aayaddu waxay tilmaantay afar siyoodoo qofkaa kalaalada ah loo dhaxlo mid waxa weeyaan qofkii wuu dhintay wuxuu ka tegay inanay walaala yihiin laysa lahu walad walahu ukhtun wuu dhintay qofkani inanay walaala yihiin buu ka tegay oo xaggee ay ka walaala yihiin aabbihi hooya ama aabba uun falahaa nisfu maa tarak waa taadee kalabarun bay qaadanaysaa xoolaha qofkan dhintay walaalaha ahaayeen mar haddaanu cid kale lahayn caruur lahayn aabba lahayn kalabarh bay qaadanaysa ama walaasheed ha ahaato ama walaalkeed ha ahaato taasi waa masalo afarta masalo masalada labaadna waxa weye wahuwa akhii yarifuhaa in lam yakun lahaa walad haddaana iyaday lahayn caruur isagaa dhaxlaya macneed waxa weeyaan inantan dhimatay inan quray walaalayiin dee walaalahaynu haynana waa inaga soo sheegnay halkan ku hayno markaa inankaasi wada qaadanaya wixii ama walaalkiibaa dhintay oo bilaa caruura ama walaashiibaa dhimatay oo bilaa caruura isagoo awood wuxuu u leeyahay inuu wada qaato inankiiunbaa ilahay uu sheegay wahuwa ahi unbaa la sheegay laakiin hadday laba ah yihiin iyo hadday saddex ah yihiin iyo hadday ka badan yihiinba iyagu way wada koobaan waarid xaa'iza baa la ydhaha waa masalada labaad masalada saddexaad waxa weeye fain kaanat atnatayni falahuma uluaani mima tarak hadday laba yihiin saddex talooloo labay qaadanayaan qofkani uu dhintay wuxuu ka tegay laba hablood oo ay walaalan yihiin saddex meeloodunbaa loo kala jebinaya labay qaadanayaan labaynu nidhi hadday kasii badan yihinna waa la mid masalada afraad waxa weeye qofkani uu dhinto wuxuu ka tega carruuray walaala yihiin oo inamiya habla ysugu jira wain kaanuu ikhwatan rijaalan wanisaa'an falidakari milu xadi lunfayayn midkii labaad wuxuu qaadanayaa maxay laba dhadig dheeftood saasaa ilahay ummadda u cadeeyay wax walba marka taa macnaheedu waxa weeye intaasu dhaxalkoodii ku dhan yahay qofkii dhintaan lahayn aabbana lahayn dee walaalihii baa dhaxlaya hadduu inan yahay xoolihii wada qaadan ama walaashii ha ama walaalkii ha hadday laba yihiin iyo hadday saddex yihiinna inamadu way wada qaadan